رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa riyaad الصاalixiin baabu fii man sanna sunnatan xasana aw sayi'a waxaan qaadanaynaa baab lagu magacaabo baabkii qof allaala qofkii sunneeya ama jideeya dariiq wanaagsan ama dariiq markaa xun mansanna marka la leeyahay macnuhu ma aha inuu asaga jidaynayee wax cusub uu la imaanayo balse waxaa loola jeedaa diintii jirtay wixii rasuulku tilmaamay qof allaala qofka intay dadku iloobeen dib u nooleeya ummadda ku soo nooleeya ku guubaabiya haddii jid wanaagsanna yahay iyo haddii jid xun uu yahay labadaba sidii loo kala isticmaali lahaa qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi waaladiina yaquuluuna kuwa odhanahaya rabbanaa rabbigeenniyow hab lanaa noo hibey min aswaajinaa xaasaskayaga iyo wa duriyaatina ilmaheennaba qurata acyunin waxaan ku indha qaboobsana nooga hibeey wajacalnaa waxaad nooga yeeshaa lilmuttaqiina muttaqiintana imaaman hogaamiyaalo dadka muttaqiinta hogaamiyaal nooga dhig waayo haddaad hogaamiya dad muttaqiina u noqoto qudwo wanaagsan baa tahay jid wanaagsan baad dadkii ku jidaynaysaa wajacalnaahum waxaannu ka yeelnay a'immatan hoggaamiyaalo yahduuna ku hanuuninahaya dadka biamrinaa amarkeena hoggaamiyaalo ayaan ka dhignay waa reer bani israa'iil wajacalnaahum a'immatan yahduuna hanuuniya dadka ku hanuuniya oo tusa biamrinaa amarkeena yahduuna biamrina wa can abi camr jariir ibni cabdillaahi radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kunna waxaannu ahayn fii sadri nahaari maalinta awalkeeda maalinta sadrigeeda ayaan markaa ku jirnay cinda rasuulillaahi rasuulkii alla agtiisana waan joognay annagoo rasuulkii alla agtiisa ah sidri nahaar ama maalinta qaybteedii horena lagu jiro fa jaa'ahu rasuulka waxaa u yimid sala allahu calayhi wasalama qowmun qoom curaatun oo qaaqaawan rag aan dhar hanaan fiican ah ahayn qaba ayaa rasuulka u yimid mujtaabii annimaari go'ahooduna go'go'an yahay mara go'go ah wata ama mara go'an awil cabaa'i ama cabbihi macnaha curaad bay ahaayeen mujtaabii annimaari go'aha awil cabaa'i ama bustihii dharkii ay qabeen baa intay madaxa ka gooyeen oo ay ka jeexeen meesha sare yay madaxa saa u geliyeen dharka dadka dhaqaatiirtay qaataan iyo habka kuwa maqaayadaha intay madaxa saa u geliyaan halaha hore iyo inta dambe daboolaysa iyo saasoo kale markaa wateen dhar noocaas ah mutaqallidi suyuufi seefana garwaaxsan wiilashaa iyo dadkaa rasuulka u yimid ee dharka fiican aan wadanin mutaqallidii kuwa garwaxsan bay ahaayeen assuyuufi seefaha seefaha ayay garwaaxsanaayeenoo garabkuu markaa u surnaa caamatuhum badankoodu min mudara reer mudar bay ahaayeen bal iska dhaafe kulluhum dhammaantood min mudara mudar bay ahaayeen ayagoo dhan mudar bay ka ahaayeen ama badankooda yaa reer mudar ahaa rasuulku markuu arkay faaqada baahida dhibka dhar la'aanta ka muuqata fatamacara waxaa doorsoomay rasuuluullaahi rasuulkii alla wejigiisa fatamacara wejiga nebiga isbeddelay sala allahu calayhi wasalama limaa ra'a wixii uu ku arkay darteed bihim ayaga oo min alfaaqati baahi ah faaqadii iyo dhibaatadii iyo mashaakilkii uu ku arkay darteed rasuulka wejigiisii tamacar baa ku dhaco wuu doorsoomay fa dakhala gurigiisii buu galay humma kharaja haddana wuu soo baxay fa amara bilaala bilaal ayuu amray in la aadaamo faaddana bilaal baa aadaamay wa aqaama wuu aqimay fa sallaa dadkii buu tujiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam dadkii ayuu salaada markaa kadibna geliyey humma khataba kadibna wuu khudbeeyey intaa ka bacdi rasuulka waa u khudbo akhriyayo dadkii buu u qudbeeyey intaa kadib salaadda markii la dhammeeyey oo laga baxay kadibna fakhataba waa khudbo akhriyey faqaala wuxuu yidhi yaa ayuha ayuhannaasu dabow yaa ayuha ayuhannaas dabow ittaquu rabbakum rabbigiinna ka cabsada alladii khalaqakum idin abuurayo min nafsin waaxidatin hal naf keliya xaggeeda idinka abuuray ilaa aakhiri alaaya ilaa aayadda aakhirkeeduu akhriyey ilaa aayadduu dhammeeyey oo laga gaaray ina allaaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday calaykum korkiina raqiiban mid ilaaliya waalaayatu alukhraa aayaddii labaadna rasuulku wuu akhriyey allatii taasoo fii aakhiri alxashr alxashri aakhirkeeda ku jirtay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha waltandur nafsan maa qadamat liqadin dadow rabbigiin ka cabsada naf kastana ha fiiriso wixii beri u hormarsatay intaa markuu rasuulku akhriyey tasadaqa rajulun nin baa sadaqaystay min diinaarihi diinaarkiisa min dirhamihi midna dirhamkiisiibuu sadaqaystay min fawbihi mid maradiisiibuu sadaqaystay min saaci bur saac bur ah midbaa sadaqaystay min saaci tamri timihkiisa saaci burihi burkiisa saac ka mida midbaa sadaqaystay saac oo tamrihi koombo oo timirtiisa ka mid ah xataa qaala ilaa la yidhi walow bishiqi tamra jeextimireed xataa jeextimireed xataa sadaqaysta oo dadkii qayb ka mid ah jeextimireed ay markaa la yimideen fa jaa'a rajulun nin baa yimid oo min alansaari reer ansaareed ah nin reer madiine ah ayaa markaa yimid oo reer ansaareed ah bisuratin buu la yimid kiishad kaadad sigtay kafuhu gacantiisu tacjizu canhaa inay ka cajisto culays meeshii ka qabtay gacantiisa ay qaadi kari weysay bal qad cajasat wayba ka caajistayba cajasad ay ka caajistay qaadi kari weysay uma ka bacdi tataabaca annaasu dadkiiba israacraacay way isdabagalgaleen oo waxbixintiibaa haddana lagu sii layskugu baydaydayoo waa laysku dabagalay xataa ra'aytu ilaa aan arkay buu yidhi saxaabigii xadiid ka wariyey kownayn kownayni kownayn laba goob oo min tacaamin tacaam iyo wa fiyaabin dhar ah tuur dhan ama goob dhanoo dhar ah iyo goob dhan oo raashin ah ilaa aan arkay buu yidhi xataa intii ra'aytu aan arkay wajha rasuulillaahi rasuulka alla wejigiisa sala allahu calayhi wasalam oo yatahallalu iftiimahaya markii hore tamacar baa ku dhacay oo takhayur baa ku dhacoo wuu doorsoomay rasuulkana wejigiisa laakiin mar allaala markii dadkii wax la taray raashin loo soo gurbiyey dhar laysugu soo dardaray waxaan arkay rasuulka wejigiisoo iftiimaaya xataa intii ra'aytu aan arkay wajha rasuulillaahi rasuulkii alla wejigiisa sala allahu calayhi wasalam oo yatahallalu iftiimaaya kaannahu aad u ah. mooda mudhabatun cadda dahab ah dahab oo kalaad moodaa rasuulka wejigiisa faqaala rasuuluullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama man sanna qofkii bilaaba ama ku jideeya fi lislaami islaamka dhexdiisa sunnatan xasanatan sunno wanaagsan jid fiican qofkii u horseeda islaamka falahu ajaruha ajirkeeda ayuu leeyahay wa ajru man camila biha qofkii ku camal qabta ajirkiisana wuu leeyahay min bacdihi asaga gadaashiisa min ghayri an yanqusa asagoon laga nusqaaminin min ujuurihim dadkaa ku dayday ajiryaalkooda shay-un shay in allaala intii kaaga dayataa in allaala intii wanaaggii aad bilowday samaysa oo raacdoo kugu dayataa ajirkooda oo kala ajradooda oo dhan baad leedahay wax la mid ah ayagana wax laga nusqaaminayaa ma jiro waman sanna qofkiisa ku jideeya filislaami islaamka dhexdiisa sunna sunno oo xasayi'atan xun kaana calayhi wisruha dembigaas dembigeeda ayaa korkiisa ahaaday iyo wa wisru man camila bihaa qof allaala qofkii ku camal qabtay dariiqa iyo waddadaa xun ee uu jideeyey man camila biha min bacdihi asaga gadaashiisa min hayri an yanqusa asagoon laga nusqaaminin min awsaarihim dembiyaalkooda shay-un waxba ayagana qofkii xumaan jideeya filim baad soo saartay filimgu mataqaanaa hees baad curisay wixii fanaaniin ah ee kaa daba qaada wax allaala wixii masrax yimaada dembiyaalka ay helaan oo kale dhammaantood ayaad leedahay ayagana wax laga mustaaminayo awsaartooda ma jirto rawaahu muslim muslim baa xadiidkaa weriyey xarfaha ad adag buu noo fasirayaa qowluhu uu yidhi mujataadii annimaari huwa biljiin jiin baa la aqriyaa wabacda alalifi alifta kadibna baa'un muwaxadatun ba'had haldhibcooley ah waalnimaaru waa jamcu namira wahiya kisaa'un waa go' oo min suufin suuf ka samaysan mukhatab oo jeexjeex leh macnaha ama xarxariiqyo leh wa macnaa mujtaabiiha ay laabisiihaa way xirteen waaye qad kharaquuha ayagoo dilaaciyey min ru'uusihim madaxyaalkooda xaggiibay ka dilaaciyeen markaasay gashteen waaljawbu alqatacu goyntaa la yidhaahdaa wa minhu waxaa ka mid ah oo kale qowluhu tacaala wahamuuda aladiina hamuudii jaabuu goysay assakhra buurtii oo bilwaadi macnaha jawaab jawaabku waa sida jawaabka ay naxatuuhu way qoreen oo waqadacuuhu way gooyeen waaye wa qowluhu uu yidhi tamacara huwa bilcayni almuhmalati ceen la dhibcatiraa la akhriyaa ay tagayara wuu doorsoomay waaye waa doorsoomay rasuulka wejigiisoo markaa wuu isbedelay wa qowluhu uu yidhi ra'aytu kownayn bifatxi ilkaafi wa dammiha kaafta oo la kordhigo iyo in la gudo labadaba waa la akhriyaa ay subratayn waa laba goobood wa qowluhu uu yidhi kaannahu mudhabatun huwa bidaali lmucjama waadaa dhibic loo sameeyey wa fatxi lhaa'i ha la kordhigay waalbaa'i lmuwaxada ba dhibic leh qaalahu alqaadi alciyaad baa sidaa yidhi wa wagayruhu iyo kayrkiisa wasafxahu bacduhum qaarkoodna waxay tilmaameenoo way ka safxiyeenoo way ka bedeleen oo fa qaala mudhinatun mudhinay ku tilmaameen way dhibceeyeen oo meeshii macnaha mudhaba meeshii ahayd dhibicdii bay ka qaadeen waxay ku tilmaameen mudhunat bidaali lmuhmalati la dhibcatiray tiray dammi ilhaa'i ha'da oo markaa la godo iwa binnuun wakada saasna dabatahu waxaa ku shaqlay alxumaydiy ninka xumaydi la yidhaahdo waalsaxiixu almashhuur sida saxiixa ah ee mashhuurka ahna huwa alwalu waa ta koobaad waa midda hore waalmuraadu bihi meeshaanna cala alwajhayn labada wajiba waa isku midoo macnaha alsafaa'u waalishtinaara waa iftiinka macnaha waa quruxda iyo iftiinka nebiga markii uu farxay wejigiisii ama dahab oo kaluu noqday ama mudhinuu markaa noqdayoo bahalka lagu shubto subagga iyo siduu markaa u soo dhalaaloo kale wa can ibni mascuudin ana alnabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebiga laysa min nafsin laysa ma ahaanin oo ma jirto min nafsin naf xaggeeda tuqtalu la dilo dulman si dulmiga loo dilo ilaa hadday jirtana kaana wuxuu ahaaday calaa ibni aadam ibni aadamkii alwali ee ugu horeeyey kiflun qayb ayuu ku leeyahay min damiha dhiigeeda nafasakaan dhan adduunka lagu laynaayo dulmi iyo xaqdarro iyo gardarro loo dilayaad u jeedaan bani aadamkii ugu horeeyey qayb buu ku leeyahay qayb ayuu ku leeyahay kiflun min damiha liannahu maxaa yeelay kaana wuxuu ahaa awala man sanna alqatla qofkii ugu horreeyey dilka jideeyey waay waa markay isdileen labadii wiil ee uu dhalay aadam ee ilaahay tilmaamay watlu calayhim naba'a bnay aadama bilxaqi id qarabaa qurbaana u sheeg nebi aadam labadiisii canug shikhaysyadoodii watlu calayhim naba'a bnay aadama bilxaqi id qarabaa qurbaana wakhti ay qurbaan ku dhowaadeen fatuqubila waa laga aqbalay min axadihima midkood walam yutaqabbal min alaakhar ka kale lagama aqbalin kii aan laga aqbalin buu a yidhi la'aqtulannaka waa ku dila kii kalena wuxuu yidhi ilaahay muttaqiintuu ka aqbalaaye haddaad gacantaada ii soo taagta si aad ii disho ani mi'ihi kii gacantayda kuu soo taagaysaan ku dilo waayo inii akhaafu allah ani ilaahayaan ka cabsanaya subxaana wa tacaala kii kale naftiisa waxay u qurxisay qadla aqiimi walaalkii dilkiisa faqatalahu wuu dilay waa dilay kuwa khaasiriinta ah oo shallaayuu markaa ka mid noqday waayo kaa walaalkii dilahayay oo macnaha waa qaabiilo qaatala aqiihi haabiil walaalkii haabiila ayuu markaa dilay idan qaabiil naf kasta oo la dilo oo dulmi iyo gardarro lagu dilo dhiiggaa la qubay qayb buu ku leeyahay dembiga qayb buu ku leeyahay ilaa qiyaamaha wax la dili doono laysa min nafsin naf ma ahaanin oo ma jirto tuqtalu la dilo dulman si dulmiga lagu dilo ilaa hadday ahaatay kaana waxaa uga sugan cala bni aadam ibni aadamkii cala bni aadam alwali ibni aadamkii ugu horreeyey waa qaabiile kiflun qayb buu ku leeyahay min dimmiha dhiigeeda liannahu maxaa yeelay kaana wuxuu ahaa awala man sanna qofkii ugu horreeyey jileeyey alqatla dilka muttafaqun calayh baabu fi dilaalati tusitaan baabkeedii waaye calaa khayr khayrka dadka la tusiyo waadducaa'i ugu yeeri dadka ila alhudaa hanuun loogu yeero aw dalaalatin ama baabi wixii xukunkiisu noqonahay lahay qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi wadcu ilaa rabbika rabbigaa jidkiisa ugu wac dadka wa qaala tacaala udcu u yeer ilaa sabiili rabbika rabbigaaga jidkiisa bilxikmati xikmad ugu wac i waalmawcidati alxasana wacdi wanaagsan wa qaala tacaala watacaawanuu iskaalmaysta waxaad isku tacaawuntaanood isugu kaalmaysaan cala albiri samafalka iyo wataqwa alla ka cabsiga wa qaala tacaala waltakun ha ahaato ha la helo minkum xaggiina ummatun koox yadcuuna ila alkhayr khayrka dadka ugu wacda wa can ibni mascuud wa can abi mascuudin cuqbat bni camr alansaariy albadariy ee reer badar ahaa qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullah rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man dalla qofkii tusiya qof calaa khayrin khayr falahu midlu ajri faacilihi ninkaa khayrka sameeyey ajirkiisa oo kalow asaguna leeyahay goob muxaadare ka jirtaad u wacdaybad oo aad tirina keena wacdibaa meeshaa jireen xaq iyo diin baa laysku sheegayaa way ku soo raaceen intay dhegaysanahayaan ajirkaagana waa kuu gooni koodii oo kalena waa lagu siinaa ayagana wax laga nusqaaminayaa yumu jiray qolkaa xildaa dad ku jiray waa jiidoo qol khayr ka socdoo qur'aan iyo diin lagu baranaayo aayaad alla lagu fasiraayo muxaadaro iyo nebi salligiisa lagu hayo yaad soo waday oo meeshidaad keentay mar allaala markuu soo galo hal hadduu yahay hal qof ajirkiisaad leedahay laba haddaad keento labaad leedahay toddoba haddaad keento toddobadeeda ayagana wax laga nusqaaminayaa markaa ma jirto rawaahu muslim wa can abi hurayra radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaal man dacaa qofkii dadka ugu yeera ilaa huda hudaafanin kaana lahu waxaa uga sugan min alajri xagga ajirka midlu ujuuri man tabicahu intii ku soo raacday khayrkaasi ajirkooda oo kale laa yanqusu ayadoon laga nusqaaminaynin daalika arrintaa min ujuurihim kuwaa wax ku soo raacay ajiryaalkooda shay-an waxba waman dacaa qofkiisa ugu yeera dadka ee ugu waca ilaa dalaalatin baadi fisqi iyo xumaan baad ugu wacday qolkii khayrkuu ku jiray waad ka jiiday kii fisqigaad geysay gurigiisa asoo joogaad soo kaxaysay filim iyo xumaan baad keentay kaana calayhi asagana korkiisa waxaa ahaanaya min alifmi xagga dembiga xagga dembiga min alifmi midlu aafaami man man dembiyaalkooda oo kale tabicahay ku raacdaa intii xumaanta kugu soo raacda oo dhan aafaamtii dembiyaalkooda oo dhan baad leedahay laa yanqusu dalika arrintaana looga nusqaamin maayo min aafaamihim kuwa xumaanta kugu soo raacay dembiyaalkooda shay-an waxba rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey khayrkoo laysugu wacoo laysku jiido khayr fara badan baa ku jira xumaantoo laysugu wacana dhibaato badan bay leedahay sidaa darteed buu rabbi tilmaamayaa rasuulkuna caddaynayaa qofkii qof xumaan ugu waca oo fiski ugu waca in allaala intii ku raacda oo dhan xumaanta dembigooda kaluu leeyahay qof allaala qofkii dadka khayr iyo wanaag iyo wacdi iyo diin iyo xasanaad iyo wax wanaagsan ugu wacana in allaala inta ku soo racday ajiryaalkooda oo dhan ayuu markaa leeyahay ayana waxba laga mustaamin maayo wacan can abi lcabbaas sahl bin sacd alsaacidiy radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi yowma khaybara maalintii khaybara wuxuu yidhi rasuulka la uctiyanna siiye oo siiye waan siin doonaa alraayata calanka hadan beritoole rajulan nin waa dagaalkii khaybar dhowr jeer bay weerar intay qaadeen la soo caadiyey maalintii kaleo beri oo kale la furan lahaa habeenkeedii buu rasuulku yidhi berita calanka nin baan u dhiibi doonaa la uctiyanna waan siinayaa arraayata calanka hadan berito rajulan nin yaftaxu allah ninkaasoo yaftaxu allaahu ilaahay uu ku furo calaa yadayhi gacmihiisa gacmihiisa khayra baa lagu furi doonaa macnaha asagaa abaandulo noqonaaya ninkaasoo yuxibu allah ilaahay jecel iyo wa rasuulahu rasuulkiisa wa yuxibuhu allaahu ilaahayna ay jecel yihiin iyo wa rasuuluhu asagana ilaahaybaa jecel asaga ilaahay baa jecel rasuulka iyo rasuulkiisa ilaahay iyo rasuulkiisana asagay jecelyihiin macnaha ninkaasu yuxibu allah wa rasuulahu wa yuxibuhu allaahu ilaahayna uu jecel yahay ninka iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa fabaxa oo iska seexda beri ii imaada nin baan siin doonaa calanka rabbi gacantiisa ku furo ninkaasi aan beri calanka u dhiibi doona ilaahay iyo rasuulkiisa wuu jecel yahay ayaguna way jecel yihiin fabaata annaasu dadkiibaa berlay habeenkii yaduukuuna ayagoo ku dhex dabaalanaya laylatahum habeenkooda ayuhum kuwadeedaa yuctaahaa la siin doonaa yay hurda ka soo dhacday habeenkii cid ay hurda ka soo dhacdayaa la waayey mid kasta wuxuu ku fikirayaa allayuu noqon doonaa beri wallaahi berita ninka calanka loo dhiibo waa in cajiib badan waayo ilaahay iyo rasuulkiisana way jecel yihiin asagana ilaah iyo rasuulkiisuu jecel yahay marka dadkii way baryeen habeenkii yaduukuuna ayagoo ku dhex dabaalanaya laylatahum habeenkooda ayuhum kuudeedaa yuctaahaa la siin doona falammaa markii asbaxa annaasu dadkii ay waabariisteen radow waxay kusoo jarmaadeenay kusoo dheenteen calaa rasuulillaahi rasuulkii allah sala allahu calayh wasalam subaxii markii la waabariistay dadkii oo dhan nebigay u yimideen waa loo soo dheentay asagoo la rajaynayo qof kasta in asaga markaa la siiyo hadow calaa rasuulillaahi kulluhum dhammaantood waa dadkiiye yarjuuna waxay rajaynahayaan an yuctaaha in la siiyo mid kastoo ayaga ka mid ah wuxuu rajo ka qabaa in calanka la siiyo yarju an yuctaaca dadkiibuu eeg eegay rasuulka sala allahu calayhi wasalam saasuu u fiirfiiriyo dadkii cumar ibnukhadaab waxaanu soo marnay inuu yidhi wallaahi ma jeclaysan madaxtinimo maalintaa ka hor markaasaan isdheerdheeraynaya buu dhahay nebigu markuu saas dadka u fiiriyo meeshuu indhihiisa aadeer madaxayga geyna kooran isku qaada intaa waxaan rabaa inuu arko uu dhaho kaale cumarow calanka qaado markuu saa u baxo koraan isku qaadaya buu yihi cumar radiallahu canhu fatataawal biha waa isku dheerdheeraynay mar allaala markii meesha arrintu ay maraysay oo nebigu uu dadkii fiirfiiriyey qaala rasuulku wuxuu yidhi ayna cali bni abi aalib ay cali bni abi aalib cali ibni abi aalib aaway cali aaway buu dhahay rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam eyna aaway xaggee buu aaday cali bni abi aalib faqiila waxaa loo yidhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow huwa yashtakii caynayhi indhuu ka sheeganaya daafaa xalay kusoo booday shalaya indhuu ka xanuunsan yahay daafaa ku dhacay bay yidhaahdeen cali oo ma soo bixin maanta qaala rasuulku wuxuu dhahay adeeg u dira fa arsiluu ilayhi adeeg baa loo diray fa utiya bihi waana lala yimid waa la soo wacay cali fabasaqa wuu ku candhuurtufay rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam fii caynayhi indhihiisa ayuu ku tufay wadacaa lahu ilaahay buu u baryey fadara'a wuu caafimaaday xataa kaan lam yakun bihi wajacuun waxaad moodaa inuusan xanuunba ku dhicinba allahu akbar inuusan xanuun ku dhicinba ishaasi looga tufay weligeed gaaf ugama dhicin cali radi allahu canhu ishuu ka sheeganayaa riwaayadaha qaar hal indhay dhaheen qaar labada indhood say noqota rasuulku waa u tufay waana u duceeyey waxaad moodaa weligiinuusan xanuunsaninba fa actaahu alraaya calankii buu siiyey calankii ayuu u dhiibay rasuulka sala allahu calayhi wasalam cali faqaala wuxuu ku yidhi faqaala macnaha faactaahu alraaya faqaala caliyu cali wuxuu dhahay radia allaahu canhu yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow uqaatiluhum ma laayaa ma la dagaalamaa oo ma laayaa xataa yakuunuu milanaa ilaa sideeno kale ay noqdaan sida aan anagu nahay oo kale islaamnimada ilaa ay qaataan faqaala rasuulku wuxuu yidhi unfud soco calaa rislika tartiibtaada ku soco calaa rislika hay-adaadii tartiibtaada u soco xataa tansila ilaa aad degta bisaaxatihi sabahooda bannaanka iyo magaaladeeda bannaankeedii barxaddeeda ilaa aad degto uma ducuuhum dil iyo garaac iyo seefa ku bilaabin ugu yeer marka hore uma ducuuhum ugu wac ila alislaami islaamnimada wa akhbirhum u sheeg bimaa yajibu waxa waajib ku ah calayhim korkooda oo min xaqi illaahi tacaala xaqa ilaahay ee sarreeya markaa ah fiihi islaamnimada dhexdiisa fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay caliyow lian yahdiya allaahu inuu ilaahay kugu soo hanuuniyo bika adi sababtaada rajulan waaxidan hal qof oo keliya yaa khayru laka kaaga khayr badan min xumri nacam geelakiisa gudguduudan geelakiisa gudguduudan oo lagu siiyo hal qofood oo ilaahay dartii kugu soo hanuuna oo aad alle dartii u waanisay oo sababtaada ilahay hidaayada ku tusaa inaad dagaal qaado haniimo aad hesho xoolo oo dhan lagu siiyo xoolaha adduunka geelakiisa ugu gudguduudan inaad hesho hal qofood oo sababtaada ku soo hanuunaa ka fiicane muttafaqun calayhi qowluhu uul yaduukuun ay yakhuuduun way dhex dabaalanayeen baa laga wadaa wayataxadauuna wayna ka sheekaysanayeen habeenkii oo dhan qowluhu calaa rislika rislika macnaha bikasri raa ra'da oo la hoos dhigaa la akhriyaa wa fatxiha waa la kordhigi karaa rislika iyo raslaka waxaa dhahdaba luqataan waalkasru kasri in lagu sameeyo la hoos dhigo ayaa afsaxu wanaagsan oo faseexo badan xadiidku xadiid cajiib badan qofka oo ilaahay diintiisa loogu wuxuu tilmaamayaa waxay kaloo noo tilmaamaysaa islaamku hadafkiisu maha inuu wax laayo wax baabi'iyo laakiin hadafkiisu waa inay dadka islaamnimada qaataan waa inay dadku akhlaaqdoodu toosto waa inay dadku wanaag iyo janno helaan sidaa darteed baa rucadi markuu yidhi ma laayaa ilaa annagoo kale ay noqdaan war islaamku wac baa la yidhi laa ilaaha ila allah jeclaysiin xaqa iyo waxyaabaha ilaahay ku leeyahay u sheeg waxaad kaloo tilmaantaa oo loo tilmaamay cali dagaalku inuu ka fiican yahay haddii la heli karo si tartiib inay dacwada u qaataan hal qofood oo sababtaada ku soo hanuuna laa ilaaha ila allah nin gaal ah oo sababtaada u yidhaahda oo aad adiga sabab ugu noqoto aad islaamka soo geliso geela iyo xoolaha adduunka yaala oo dhan kuwa ugu fiican bay kaaga wanaagsan yihiin waayo markaasi giila cascas ayaa aad loo jeclaa maanta wax allaala waxa booskiisa geli karaa ayaa meesha ku jira sidoo kale xadiiska waxaan ka qaadanaynaa qof walba waxa loo qadaray oo khayr ah oo ilaahay u qoray qof ka qaadanayaa ma jiro dadkii oo dhan way dadaaleen waa la soo jarmaaday waa la soo kala cararay waa la soo dadaalay cali ma yimid meesha may dheh cali kama soo qayb gelin cali indhaha xanuunaye cali dadkiis dabaalanaya habeenkii kuma jirin cali ma soo ordin dadkii oo dhan oo meesha yaala sadkii cali u qornaa dabaalkay dabaaleen iyo meesha yimideen kumaysan qaadanin laakiin cali buu ilaahay ugu talagalay asagoo maqan risqi aad leedahay iyo wax alla kuu qoray cid kaa cunaysa ma laha wanaagga aan ku dabaalna keliya wanaagga aan ku dadaalna waa lagama maarmaan waa can anas anna fatan wiil oo min aslama wiil fatoo dhallinyaroo reer aslam u dhashay baa qaala yidhi yaa rasuul allah rasuulkii allow innii anigu uriidu alghaswa duulaan baan doonayaa walaysa micii micigaygana ma ahaanin maa atajahazu bihi waxaan ku diyaargaroobo waxaan ku qalqaalo taga oo aan jihaadkii ku aadana ma haysto qaala rasuulku wuxuu yidhi i'ti fulaanan hebel u tag fainahu qad kaana wuxuu ahaa tajahaza mid diyaar garoobay aaladii iyo wixii dagaalka lagu bixi lahaa wuu diyaarsaday famarida wuu bukaday wuu xanuunsaday macnaha hubkii ka soo qaada iyo wuxuu diyaarsaday faataahu waa u yimid faqaala wuxuu yidhi ina rasuul allah yuqri'aka asalaama nebiga salaam buu kugu akhrinayaa nabigii alla salaam buu kuu soo faray wayaquul wuxuuna leeyahay uu ku soo yidhi actinii isii aniga alladii kii tajahasta bihi aad diyaargaraysatay wixii aad qalqaalsatay aniga igu soo wareeji faqaala wiilkii wuxuu yidhi wax diyaarsaday ee bukooday yaa fulaanatu heblaayey naagtiisii waa heblaayey uctiihi sii ama actiihi sii alladii kii tajahastu bihi aan diyaargaraystay wixii aniga aan qalqaalsaday wiilkaani sii walaa taxbisii minhu shay-an waxna ka xabisanin wax aan ka reebanin odagaaga hadduu haraayo oo nin islaameed la siinaayo waxaan kala bax iyo kan ka reeb iyo ha isdhihin buuyi ilan dumarku waa damac badan yihiin mar allaala markuu odagu wax amro uu dhaho qod waxaa sii ama kan weel bixi waxbay ka reebtaan inta badan tii buu kala dardaarmaya yaa fulaan actihi sii aladii tajahastu bihi kii aan diyaargarisan qalqalsaday walaa taxbisii minhu hana ka xabisan buu ha ka reebanin minhu xaggiisa shay-an shay fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye laa tuxbisii minhu kama xabisatid oo kama reebatid xaggiisa shay-an waxba oo haddaad ka reebato fa yubaarika laki laguu barakeeyo fiihi kaa dhexdiisa wixii aad ka reebatay maba lagu barakaynaya dhammaan faraha ka saar kulli wax allaala wixii ani aan ku tala galay inaan ku baxo sii buu yidhi shilin ha ka reebane ogow haddaad wax ka reebato lagu barakayn maayo barakadaa ilaahay kaaga qaadaa subxaanah wa tacaala waxba ha ka xabisane oo ha ka reebanin laa tuxbisiin kama xabisanaysid minhu xaggiisa shay-an shay oo fa yubaaraka laki laguu barakeeyo fiihi shaygaa dhexdiisa ma jirayso rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey baabu fi tacaawuni cala albiri waltaqwa waanu gelaynaa haddii rabbi idmo balse meesha inuu joogto wabilaahi towfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclam